meesha rafciheeda hooyaday adabidka ha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaw me ayaara wacan wanaagsan dhegeystayaal dilkiinbaa meel weliba joogtaan si si walboodina maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k n n wiilkaydiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa xataa taaridu ku aaseysan tahay tobanka bisha disembar sanadda laba kun barnaamijka kulanku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad toban ruux oo ku geeriyootay duufaano saameeyey qeybo ka mid a ah gobolada dalka mareykanka waan soo qaadan doonaa waxaad kula maqli doontaan filibiin iyo shiinaha oo midba midka kale uu ku eedeeyey isku dhaca dhanka badda ka dhacay oo labada dhinac maraakiibtoodu ay sababeen waan soo qaadan doonaa taageerada bashaar al asad ee ururka xamaas uu siinaya waxay soo gabagabeyn kartaa hoggaankiisa siyaasiga ah mise waxay ku badin kartaa cadaadiska reer galbeedka oo warbixin laga qoray arrimaha bariga dhexe iyana soo qaadan doonaa dalka masar doorashada codbixinta ayaa markaa loo dareeray iyadoo dalka uu wajahayo arrimo dhaqaale oo markaa aada u liita ama hoos dhac dhaqaale qodobadaasi kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ah warbixin gudaha iyo dibada aad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka ka ene qabankeeda cururta sunniyaha biildhalaatiyo sida qaansa lagu dhigay ilkaheeda dhuuxa indhaheedan dhayda dhabankeeda curubta sunniyaha bihildhalaatiyu sida qaansa lagu dhigay timaaheedan nolosha barkoodu dhaafay dabarka barna soo dhaceene laydhuway ku dheeshiyo midabkeeda dhinka barkood dhaafay dhabarka farna soo dhaceene laydhu ay ku dheeshiyo midabkeeda dhinka mawaago dhalaalayba jibicsiin ma weyda ma dhallaan la jecel yahaa maxallayubaxa misu dhagaa fidiyo ka dharqaday xadhiigo dharabkii ku yaalba waagu dhalaalayba dhibicsiir ma weyda ma dhallaan la jecelyaa maxalayubaxa kasho dhagaa fidiyo ka dharqaday xadheedo dharabkii ku yaalba

rawfiihid dhawaaqo gobla dhacuu dhex maaxo ballalaydu hadba dhinac isu kala dhigaysaad qalbiga lahu fiihidi dhawaaqo robla dhacu dhex maaxo balalaydu hadbadhina isu kala dhigaysaad qalbiga uga dhigante mawaago dhalaalayba dhibicsiin ma weyda ma dhallaan la jecel yaha maxallayubaxa dhashu dhagaafidiyo ka dharqaday xadheego e dharabkii ku yaalba mawaagu dhalaalayba oo dhibicsiir ma weyda wadhallahan la jecelya maxalayubaxadhayudhaga habidiyu ka dharqaday xadhiiru dharabkii ku yaalba nabiga dhaayahe jalleeca dhibatada halmaame wadhammaysaweenu jalleeca dhibatada halmaame may dhiman suleeho dhulkeennay ku nooshe ti ka dhaxashay quruxde nabi yuusuf dhalaaye hanaan loo dhameeya may dhiman suleeqo dhulkeennayee ku nooshe tika dhaxashay quruxude nabi yuusuf dhalaaye hanaa loo dhameeya walaalayba ma dhibicseer ma weyda ma dhallaan la jecelyaa maxalay ubaxadhayuhegaysti midabkeeda dhiinka ayaad maqlayseen heestan ereyada waxaa iska iskale allahu raxmaday abwaan cabdicasiis ismaaciil dakhare halka laxankana uu sameeyey abwaan siciid maxamed cali xarow luuqdana waa axmed cali cigaal waxaa xusid mudan in heystaan ay soo baxday sannaddii kun sagaal boqol saddex iyo tobaatankii daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka keyena maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaayo hee boqoaaaaanyotoddoba sanoo haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay ee ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn isiiya shaaraf ciheeda hohoyaday atimahadaabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka hore ee barnaamijka kulanka ayaan gudgalan dhegeystayaal aynu ku bilownay galmudug madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa tegay halka la filayo in loo asteeyo markaa inay noqoto halka laga dhisi doono dekeda hobyo ee galmudug oo abaabulkeeda muddooyinkii lasoo dhaafay toddobaadii lasoo dhaafayba ay socdeen iyadoo markaa xalayna lagu qabtay kulan weyn degmada hobyo ee gobolka mudug kulanka ay ka qeyb galeen xildhibaano wasiiro iyo sidoo kale madaxweynaha galmudug xubnaha xukuumadda galmudug iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ganacsato iyo waxgaradka galmudug waxaa mashruuca lagu daafurayay markaa kasoo qeybgalay xubno badan oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka oo iyagu sheegay inay muhiim tahay in galmudug ay horumar ku tallaabsato si ay horumarka u gaadhana in la hirgeliyo mashruuca dhismaha dekadda hobyo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa tegay halka loo asteeyey in laga dhiso dekada hobyo wuxuu sidoo kale u digay dadka uu sheegay inay deegaameeyaan ama ay degayaan meelo u dhow dhulka loogu talagalay dekedda in laga dhiso iyo hareeraheedaba waa kan madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qorqor bismillahi raxmaan iraxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxay noo tahay maantay maalin kale oo ay gebagabaynayno oo arkaan ku soo bandhigayno go'aammadii iyo heshiisyadii ku saabsanaa maalgashiga dhismaha dekedda hobyo waxaan cabirnay ama aan astaynay ama astaynaynaa amarkeedii iyo bixinaynaa daalashankeedii dekeddii goobtii loo asteeyey halka aan taagannahay waa meesha ka bilaabata calaamada ka baxsan magaalada ee dekeddii hobyo ee dhismaheeda la bilaabay meesha aan taagannahay laga bilaabo dhinaca bidixda naga xigta koonfure laba iyo toban kilomitir oo uta shan kilomitir waa dekedda dhulka loo asteeyey ciddii ku jirta cidda ku jirta cabir ka samaysay dhisme ka samaysay laga bilaabo maantay waa ka mamnuuc waana ka baxaysaa cid loo godayaana ma jirto oon dekedda ahayn halkan waxaa taagan guddigii ganacsatada ee dhismaha ama maalgashiga dhismaha dekedda hobyo loo xilsaa laga bilaabo saacaddan ku wareega laba iyo toban kilomitir oo shan kilomitir u degta dhammaan hay-adaha amniga waxaad amar ku qabtaan inaad ilaalisaan dhowrtaan ciddii soo gasha ama ku xadgudubtana sharciga lala tigsado ma jirto hanti hore looga sameeyey iyo dhismo hore looga sameeyey oo laga bilaabo saacadda sharciga guddiga sharafta leh ganacsatada sharafta leh ku wareega dhulkaas mar kale waxaan leennahay waxaad wakiil ka tihiin maalgashiga dekadda hobyo reer galmudug soomaali iyo ajnebi ciddaan khatar ku ahayn siyaasadaha iyo amniga dalka adinkaana mas-uuliyaddaada qaaday meeyarka degmada hobyo iyo ku-xigeenkiisa iyo maamulka degmada waxaa xil idinka saaran yahay inaad kala shaqaysaan hay-adaha amniga oo dhowrtaan amarka iyo heshiiska iyo sida ay loo aseeyey dhulka dekeda waxaa sidoo kale soo samayn jidadka iyo xuduudaha xiriirka la leh dekedda go'aamo qoraal aan kasoo saari doonaa ayadana siday tahay ayaa lagu dhaqmayaa haddii la yidhahdo waxaa sidoo kale degaan ka reeban dekedii hore ee la isticmaali jiray oo xagga istraatiijiyada iyo sbaceka dekedda aan u darteed aan uga soo baxnay inay dad degaan waa dekeddii hore wixii dawladdu ugu tala gashay ayaa lagu qabanayaa oo ay noqonaysaa cid degaysa ama cabiro karta ama imaan kartaa ma jirto ka iyo maamulka degmaduna amarkaasay qabaan iyo hay-adaha amnigu hawl wanaagsan shaqo wanaagsan guul baan isu horjeeraynaa oo isu hambalyeynaynaa meelaan joognaba laga bilaabo saacaddaas guddiga ganacsatada sharafta leh oo guddoomiye u yahay guddoomiye cabdi cali waxaad u fasaxan tihiin haysatiin amarkii iyo bermishinkii dowladda galmudug ee lagu astayey dhulkaas shaqadiina hore u bilaaba sidaa ugu talagasheen allah idin guuleeyo allah looda guuleeyo khayr iyo barwaaqo iyo bashbash waxaan rajaynaynaa gediga horiyo ugu adeegta galmudug ugu adeegta soomaaliya ugu adeegta gobolka iyo rijiga inay soo baxda wakhtigaan dheerayn madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qorqor ayuu ahaa oo si rasmi ah u dahafuray markaan laga shaqeeyo dardargelinta hirgelinta mashruuca dhismaha dekada hubiyo ee gobolka mudug oo in muddoa soo jiitamaysay ugu dambeyna lagu ballamay in si degdega ah loo hirgeliyo loona bilaabo dhismaha dekada hubiyo ee gobolka mudug dhinaca kalena danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka jabuuti ambasador salaad cali jeelle ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda ay soomaaliya u leedahay ku guuleysiga ama noqoto markaa ku-xigeenka xogayaha guud ee urgoboleedka igaad oo markaa muhiim u ah marka la eego kasoo muuqashada bandhigyada caalamiga ah iyo sidoo kale shir gudoonadaba taa uu sheegay inay muhiim u tahay dadka soomaaliyeed iyo qaranimadoodaba wuxuu ka warbixiyey eh, markaa waxyaabihii kasoo baxay shirkii urgoboleedka igaad ee lagu soo gabagabeeyey jabuuti oo lagu martigeliyey waxauna ka hadlay muhiimada shirka iyo waxyaabihii kasoo baxay isagoo markaa la hadlay warbaahinta waa kan ambasador sanad cali jeel shalay adiga abbaara koob iyo tobankii ayuu furma shirka eh, igad oo extraordinariga ahaa oo head of status ahaa oo madaxda wadamada ay isugu yimaadeen aad iyo aad ayuu shirkaas wuxuu u ahaa shir loogu lafaguray loogu lafaguray arrimo xasaasiya iyo kuwa diblomaasiyadeed iyo kuwa siyaasadeed oo rijinka looga hadlaayo ee caalamka intiisa kalaba shirkiina uu soo gobangaboobay xalay fiidkii uu soo gebangaboobay waxyaabaha marka aan kaaga xusi kara oo guusha kasoo baxda kamida reconciliationkii oo oo ahaa mataqaanaa sudan brobaleemkeedii iyo soomaaliya oo horay loo loogu ogo loogu doortay inay naqato dabuuti sekretariyadka igad oo ay ku xigeen mar hore loo loo ogolaada laakiin dhaqangelintiisa ee dhineed ayaa iidana mataqaanaa lagu go'aamiyey lana aqbalay lana magacaabay oo saakay soomaaliya nasiib wanaag waxay urur goboleedka igad ayay ka taha ku xigeen marka arrimahaas iyo arrimo lamida oo caalamiya ah ayaa kasoo baxay shirkuna guudow ku dhammaaday waxaana jeergarayhayay saadka ogtahaba madaxweynaha jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle oo wareega eh, head of statiska hadda madax ka ah oo igad jeer ah eh, runtii markaa si habsami leh ugu hogaamiyey si nabdoon oo sharaf iyo karaama ku jirto ayuuna kusoo gebangaboobay aad iyo aad ayayna waxay u noogu aheed annaga bositiif urur goboleedka igeedna sidoo kale marka wuxuu ahaa shir nuxurkiisa iyo uu aad u sarreeyey waxyaabaha looga hadlay gobolkana mataqaanaa guul u soo ayuu ahaa waxaa kasoo qayb madaxweynaha suudan oo hadda mataqaanaa dalka taladiisa haaya iyo mataqaanaa mucaaradkii intaba waa kasoo qayb galeen runtii soomaaliya doorkeedu waa iska cad yaho wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya markuu ka hadlaya mudane xasan sheekh maxamuud haddee waad og tahay xiriir wanaagsanaa labada dal ka dhexeeyey waxay ahayd meelaha mataqaanaa ay ardaydeenu ardayda soomaaliya ay wax ku soo barato jaamacada u aado waxbarasho sare ay u doonato marka aad iyo aad ayay soomaaliya muhiim ugu ahayd inuu dalkaas nabdoonaado marka aad iyo aad ayuu arintaas oo xoogga u saara sidii ay labada jaanib isugu soo dhawaa lahaayeen inkastoo igadoo dhanbe ay sidaas u badneed haddana madaxweynuhu aad iyo aad ayay si laxjeclaa laxjeclaa oo walaaltinimo leh oo sharaf iyo karaama ku jirto ayuu marka kelimadiisa ayuu ayuu mataqaanaa kula hadlay sida ay soomaaliya uga go-an tahay in dalkaasu oo xasiloonidii ay kusoo naqato oo peace and stability waxa loo yaqaano afka qalaad oo nabadda iyo deganaanta inay ka dhacdo ayuu aad madaxweynuhu ugu mintiday runtii kelimid wanaagsan ouna ka jeediyey arrintaasna si guud ayaa loo qaatay wadamada kalena sidoo kale ay ahaayeen marka runtii igad waxay ahaaday in suudaan nabadu ka dhacdo ayay isku tacallujisay aad iyo aadna meel fiicanay u wadaa runtii waana midaysantaa igad waxay tahay waa markii ugu horeysay oo ay ku-xigeen ka naqato waana mumenti oo wakhtiga hadda lagu jirana waxay tahay fursad weynay u taha soomaaliya inay ada ka muuqato ururada caalamiga gaar ahaan rijinkan geeska africa urur goboleedka inay marka ku-xigeen ku naqato waxay u taha haddee arrin oo boositiifa oo soomaaliyana haybad iyo karaamo usoo kordhinaysa inay mataqaanaa ay doorkeedii qaadanaysa ayay muujinaysaa marka waa guul usoo hoyatay ummadda soomaaliyeed oo ku nool geeska africa soomaaliya u fadhiya dalka jabuuti ambasador salaad cali jaalle ayuu ahaa oo ka warbixinaya waxaabay soo baxay shirka urgoboleedka igaadee lasoo gebagabeeyey iyo muhiimadda u leedahay soomaaliya inay ku guuleysatay marka ku-xigeenka xogayaha guud marka urur goboleedka igaad oo loo magacaabay maxamed cabdi waare madaxweyne ku waa madaxweynihii hore ee maamulka hirshabelle dhinaca kalena maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaa la horkeenay eedeysane cabdiwahaab cali raage oo lagu sheegay magaciisa afgarashada saadiq inuu yahay kaa oo ay gacanta kusoo dhigan hay amniga laguna eedeeyay shabaabnimo waxa uu laftarkiisaba ka qirtay fadhiga maxkamadda iyo garsooryaasha hortooda inuu kamid noqday al-shabaab iyada oo markaana dooda ay soo bandhigeen xubnaha xirilinta iyo sidoo kale qareenkii isaga difaacayba ku-xigeenka xeryaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle muumin xuseen cabdulaahi ayaa fadhiga maxkamadda ka horsheegay arrimaha uu cuskaday xafiiska xirilintu eedeynta loo jeediyay ninkan kana dalbaday maxkamadda ciidamada qalabka sida in lagu xukumo xukunka ugu adag ee ninkan uu mudan yahay waa kan ku-xigeenka xeryaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle muumin xuseen cabdulaahi labaatan markii saddex loo qaybiy laba qayb ku dhawaad macnaheedu markuu qaangaaraba mas-uuliyadda asaga ay kortay ilaa iyo haddoo lasoo qabanayay wuxuu dhib ku ahay nolosha iyo deganaanshaha ee ummadda soomaaliyeed mudana guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh sidaan horayba u sheegay cabdiwahaab wuxuu maleeshiyada al-shabaab ku biiray sanadku markuu ahaa laba kun koob iyo tobankii wuxuu ka soo shaqeeyey siduu garsoorka la wadaagay gobollada mudug iyo hiiraan iyo gobolkan banaadir wuxuu ka soo kala shaqeeyey kooxda ka shaqayso ee dilalka gaadmada ah mataqaanaa ikhtiyaalka ay u yaqaanaan oo hadda ugu dambaysa lagu soo qabtay wuxuu ka soo shaqeeyey kooxda kale ay dhahaan jabhad ama shuftada maxaa la yidhaahdaa ciidamada gobollada u kala gudbaya jidadka u gala iyo shacabka intaba sidoo kale wuxuu ka soo shaqeeyey kooxda ay qola ay dhahaan mataqaanaa xisbada oo ayagana eh, dadka masaakiintaa ganacsanaya xoolaha baadda uga qaada ee dadka yani mataqaanaa dhibaateeya mudana guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh hadda xirfadda ugu dambaysee lagu soo qabtay ee eh, kooxda mataqaanaa dilalka gaadmada geysta uu ka mid ahay wuxuu u qaabishanaa saddex xirfadood inuu koonooyinka magaalada sida beerta calimahdi duleedka ceelasha biyaha inuu ka soo qaado qaraxyada isagoo isticmaalaya mootobajaaj oo muwaadiniinta mootobajaajta ku shaqaysta isku dhex qarinaya ayuu halkaas sida qaraxyada ka soo qaado uu soo geli jiray magaalada muqdisho mudana guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh sidoo kale wuxuu ka shaqayn jiray u qaadi jiray dadka dilalka gaadmada geysta ee sida qarsoon dadka u dila u gaada inuu soo qaado markay dilka amba qorshaha fuliyaanna uu qaado halkii ay doonayaan ku celiyo sidoo kale mudane gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh waxaa kaloo shaqadiisu ahayd intuu bajaajleyda shacabka ummadda ku shaqaysta oo isku dhex qarinayo yacni wuxuu samayn jiray basaasid yacni rugaha ciidanka dowladda ay fadhiyaan haddii halkay ka guuraan aagga ciidanka ay maanta yaro xoogaa jilacsan yihiin inuu soo sheego si halkaa loo mariyo alaabtay rabaan u marsiistaan mudana guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh cabdiwahaab ehelkiisu markay ka wacyigeliyeen oo ay ka waaniyeen oo ay dhaheen kooxdan shabaab iskaga bax ee dowladda isu dhiib ee sheeg inaa shabaab ka tagtay waa uu diiday wuxuu ihi kam video waa layga duubaa wejigaygaa baraha bulshada lasoo dhigaa sidaas daraaddeed ma shaqaysa karaayo micnuhu shaqada uusan shaqaysa karaynin maaha inuu shacabka dhex shaqayste waa inaanu qaban karin shaqadii shabaabka uu qaba lahay waxa uu diidaayo luqadda uu ku hadlaayo waxa uu qarinaayo uu diidaayo oo in camera hor istaagu diidaayo waxayd inuu shaqadii shabaabka qaba waayo mudana guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh cabdiwahaab waxaan maxkamadda hor keenay qabtay ee yaqiine dhalashadiisii meeshuu ku dhashay iyo goortuu shabaab ku biiray iyo iyo waddooyinku soo maray yaqiinay ee soo qabtaan maxkamadda horteenna oo dhegaysatay waxaan maxkamadda hor keennay baarihii yani dawo galka soo baaray aan maxkamadda horteeda ka sharaxay waxaan maxkamadda hor qoraalkii ama qiraalkii oo ka qirtay garsoorka hortiisa oon halkan ka akhrinay oo ku qirtay waxyaabaha aan sharaxayo idin waxaan codsanaa maxkamadda si sharafi xushmad ku jirta uga codsanaa cabdiwahaab ciqaabta ay tilmaamayaan qodobada aan ku soo eedaynay in lagu qaado oo aan looga naxariisana codsana maxkamadduna waa mahadsantahay ku-xigeenka xerliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle muumin xuseen cabdulaahi ayuu ahaa oo ka dalbanayay maxkamadda ciidamada in markaa lagu rido xukunka uu mudan yahay eedeysane cabdiwahaab cali raage oo loo haysto shabaabnimo weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal barnaamijka kulankaad degeysanaysaan kenana waad nagala socotaan dhegeystayaal dalka mareykanka dayno irana waxaa socda dadaalada lagu gurmanayo dadka ay saameeyeen dabaysha tordaale loo yaqaano oo aada u saameysay qeybo ka mida ah dalka mareykanka gaar ahaan gobolka tennessee loo yaqaano khasaaro fara badan ayaa ka dhashay duufaantan oo saameysay qeybo badan oo kamid ah wadanka mareykanka gaar ahaan gobolka tennessee oo ay ku dhufatay lix ruux ayaa geeriyootay daraasiin karan dhaawac ayaa soo gaaray sida saraakiisha dowladdu sheegeen tornado waxay ku dhufatay eh, markaa magaalada loo yaqaano nashville oo ah magaalo madaxda gobolka tennessee ee dalka mareykanka iyadoo sababtay burbur xoog leh oo soo gaaray deegaano badan oo ku yaala magaalada iyo xaafado kale oo ay dadku deganaayeen iyadoo markaa burbur xoog leh soo gaaray dowladduna waxa ay markaa ugu baaqday kooxaha gurmadku inay u raadiyaan dadka guryahooda dumeen goobo ay markaa gabaad ka dhigtaan ama ay degaan maayarka magaalada clefersville oo isagu ah markaa maayirka magaalada shan iyo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada nashville iyo laba ruux oo kale oo waaweyn iyo hal cunug oo yar ayaa ku geeriyooday eh, markaa tornado oo ku dhufatay dalka mareykanka gaar ahaan gobolka tennessee waxaa lagu dhawaaqay xaalad degdeg ah oo looga dhawaaqay gobolka sidoo kale bandow ayaa lagu soo rogay dadka ku nool gobolka waxaa lasoo wariyey sidoo kale in saddex ruux ay ku dhaawacmeen eh, markaasi dufantan tornado loo yaqaana ay saameyso dalka mareykanka warkana soo gaaraya waxauu yahay war aada u murugo badan waxaynu dareemeynaa qalbijag jab xoog leh waxaanu la dareemeynaa qoysasku ay dhibaatada gaadhay kuwa oo waay dadkii ay jeclaayeen ayuu yiri maayarka ee gobolka gaar ahaana magaalada clarsville joy bets oo la hadlay warbaahinta magaalada waxay u baahan tahay caawin deg deg ah iyo gurmad deg dega in loo sameeyo dadku aada bay u dhibaatoonayaan waxaa loogu baaqay dadka sidoo kale ka cabsan qaba inay saameyso tornado inay wici karaan nambarka gaaban ee sagaal hal hal oo ay la xiriiri karaan hay-adaha gurmadka iyo kooxaha gurmadkaba in sidii ay si degdega ugu caawin lahaayeen sidaasoo kale waxaa lasoo wariyey in saddex ruux oo kale ay ku dhinteen nashville oo ah magaalo madaxda gobolka tanesi ee dalka mareykanka inta badan mareykanku waxaa saameeya duufaanada tornaarada loo yaqaano oo inta badan ku dhufatay gobollo kamid ah eh, wadankaasi mareykanka taasi oo saameyn xoog leh ku yeelata dhinaca kalena xukuumadaha philipiin shiinaha midba midka kale ayuu ku eedeeyey maraakiib ganacsi oo ay lahaayeen oo markaa isku dhac uu ku dhex maray qeybo kamid ah ee badda koonfureed ee shiinaha iyadoo ay sii kordhayso xiisadda dhanka badda ee dhinacyada shiinaha iyo philipiin oo midba midda kale uu sheeganayo inuu isagu leeyahay biyaha waxaa lasoo wariyey in laba markab oo kuwa ganacsiga ah oo ay lahaayeen shiinaha iyo philipiin ay isku dhaaceen ciidamada ilaalada xeebaha ee shiinaha waxay shaaca ka qaadeen qoraal ay soo saareen ay ku sheegeen in kuwo ka mid ah eh, doomaha eh, ganacsiga iyo maraakiibta ay markaa soo galeen siday tilmaameen biyaha ay iyagu leeyihiin siday aaminsan yihin koonfurta shiinaha si sharci daraan ay ku soo galeen ayna keeneen inay markaa isku dhac sameeyeen gaar ahaan jasiiradda nansha iceland loo yaqaano iyagoo aan ka haysan ogolaasho qoraal ay soo saareen shiinuhu ayay ku sheegeen in arrinta ay tahay mid khalad ah laguna xadgudbay madax banaanida waddanka shiinaha oo filibiinku ay xadgudub sameeyeen sidaas oo kale iyana war-saxaafid ay soo saareen xukuumadda manila ee philipiin waxay ku sheegeen in wax aan laga fiirsan oo khatar keeni karaa iyo iskuharimaad ay sameeyeen ee marka la eego ciidamada ilaalada badda ee shiinaha gaar ahaan maraakiibtooda badda koonfureed taagan ayna mas-uul ka yihiin wax waliba oo dhaca afhayeen u hadlay filipino lagu magacaabo eh, ganyo ayaa u sheegay dowladda waddankaasi in ay markaa eh, joojise shiinaha waxay ugu yeereen eh, markaa daandaansi ka dhalan xukuumadda philipiin ayna sameyn doonaan wax weliba ay ku difaaci doonaan qarannimadooda oo kale afhayeen u hadlay ciidamada ilaalada xeebaha shiinaha waxa uu dhankiisa dignin u diray xukuumadda waddankaasi philipiin oo uu ku eedeeyey in ay xadgudub ku sameysay dhanka iyo biyahooda dhinaca kalena muwaadiniinta dalka masar ayaa bixinaya ama dhiibanaya codadkooda iyadoo dalka uu ku jiro xaalado adag oo ay ka mid yihiin sida ay u maareeyeen dhibaatada dadka ay gaadhay ee falastiiniyiinta oo aynan helin gargaarkii ay kaga mudnaayeen ama ay uga baahnaayeen dadka wadankaasi masar sidoo kale dhibaatooyin dhaqaale oo xoog lahayada ayaa wadanka ka jira waxaase la aaminsan yahay in eh, markaa uu ku guuleysan karo eh, markii saddexaad eh, doorashada wadankaasi masar cabdilfataax al siisi oo isagu ah madaxweynaha wadankaasi masar waxaa la filayaa markaa codbixintu inay socon doonto iyadoo ay doorashadan sharciyad u leeyihiin inay markaa ka qayb qaataan ayna haystaan kaararka codbixinta toddoba iyo lixdan milyan oo kamida ah dadka reer masar oo dhiiban doona codadkooda waxaa la aaminsan yahay wadankan inuu la dahaaladhacayo sicir barar xoog leh hoosudhac dhaqaale iyo saameyn xoog leh oo ka dhalatay arrimaha marka la eego xaaladaha wadanka uu ku lug yeeshay ee dhanka siyaasiga iyo si guudba eh, in dunidu ay la dahaaladhacaysaba dhaqaale hoosudhac dhaqaale oo aada u xoogan arrimaha iyadoo ay jiraan haddana waxaa la aaminsan yahay inaynan saameyn badan ku lahayn xisbiyada mucaaridka eh, doorashada ka dhaceysa wadanka masar oona la aaminsan yahay in eh, mar kale uu ku soo bixi karo oo saddexaad eh, cabdifatax al sisi madaxweynaha wadankaasi masar oo aada loo dhaliilay eh, sidii uu u wajahay marka la eego waxyaabihii ka dhacay bariga dhexe gaar ahaan dagaalka weli ka soconaya falastiin iyo dhibaatada lagu haya dadka reer falastiin oo aanay gurmad badan ka helin marka dhanka iyo dalka masar waxaase la aaminsan yahay sidaa iyadoo ay jirto in haddana uu fursad u haysto inuu xaqiijin karo doorashada guusheeda maadaama inta badan ay tahay doorashadu mid ay awood badan ku leedahay eh, xukuumadda eh, wadankaasi qaahira ee masar eh, dhinaca kalena in ka badan boqol kun oo ruux oo kamid a ah dadka indonesiyaanka ayaa isugu soo baxay qeybo badan oo kamid ah magaalo madaxda wadankaasi indonesia ee jakarta waxa ay dalbanayaan in la joojiyo dhibaatada lagu hayo dadka reer falastiin waxayna wateen boorar ay ku qoran yihiin dadka falastiin waa inay helaan xorriyad ay ku noolaadaan sidoo kalena in la nabadgeliyo oo ay si nabadgelyaha u noolaadaan waxay isugu soo baxeen eh, qeybo badan oo kamida ah fagaaraha loo yaqaano istana oo ku yaala eh, marka la eego wadankaasi indonesia waxay dadku dalbanayaan eh, in la helo cadaalad sidoo kale la joojiyo dhibaatada lagu hayo xasuuqa dadka rayidka ah waxaa la xasuuqayo waa caruur iyo haween falastiiniyiin ah, tani ma aha mid saaxa ah. dunidu waa inay garataa in dhibaato lagu hayo dadka reer falastiin waa inay xorriyad ku noolaadaan ayay markaa kusoo qorteen boorar qaarkoodna warbaahinta u sheegayeen dadka dibadbaxyada kasoo qaybgalay ee taageerada u muujinayay dadka reer falastiin ee dhibaatada lagu hayo weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan k n n waad saaxiib yaal n vida cawan cabdulaahi faarax iyo cabdisalaad aadan beerd ayaa ku wada luqeynaya taarikhda qabtay istanbul kusaaqoiyoixdankii waxay ahayd dhaxtaalka barnaamijka kulanka k n n warbixino kale iyo heese kale aynoo socda balse markaan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa maalinimo axadda taariikhdan waxay ku beegan tahay tobanka bisha labayo tobanaad ee disembar sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan waa maalinta saddex boqol afartan iyo afraad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan idmo koo iyo labaatan cisho dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo lixdii in ka badan lixdan xildhibaan oo ka tirsanaa baarlamankii soomaaliya ee xilligaasi ayaa muqdisho kusoo bandhigay qariirad ay sheegeen inay ka heleen xafiiska ra-iisul wasaarihii xilligaasi cali maxamed geedi taasi oo muujinaysay in la isku daro wadamada soomaaliya iyo itoobiya maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sideedii hay-adda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in dagaaladii ka socday soomaaliya xilligaasi lagu dilay lix iyo toban kun laba boqol iyo toban ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen sagaal iyo labaatan kun oo ruux maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sagaalkii halgamaa ka tirsanaa ururkii gobonimo doonka dhalinyarada s y l ee soomaaliya oo lagu magacaabo cali xasan barduuro ayaa ku geeriyooday magaalada nairobi caasimada dalka kenya maanta oo kale sannadii kun sagaal boqol afar iyo siddeetankii golaha guud ee qaramada midoobay ayaa ansixiyey qaraarka caalamiga ah ee ilaalinta xuquuqul insaanka maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol sideed iyo toddobaatankii madaxweynihii dalka masar anwar saadaad iyo ra-iisul wasaarihii yuhuudda manejan begin oo ku sugnaa magaalada oslo ee caasimadda dalka norway ayaa aqbalay inay wada yeeshaan wadahadal nabadeed maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol kow iyo siddeetankii golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa ansixiyey soo jeedinta bakistaan ee ah in laga sameeyo aagga xorta ah ee nukliyeerka koonfurta qaaradda aasiya maanta oo kale sanadii labadii kun lix iyo tobankii in ka badan afartan iyo siddeed ruux ayaa ku geeriyootay boqol lixdan iyo lix ruux oo kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii qaraxyo ay ka dhaceen bannaanka garoon ciyaareed oo ku yaala magaalada istanbul ee dalka turkiga ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii labadii kun sideed iyo tobankii ra-iisul wasaarihii dalka ingiriiska teresa may ayaa joojisay in cod loo qaado qaraarkii ay waday xukuumadda ee ku aadanaa kabixitaanka u k ee midooda yurub iyada oo wajahaysay guuldarro ku aadan dhammaystirka qorshaha kabixitaanka ingiriiska ee midooda yurub guud ahaana waa iga xubintii maanta oo kale markaanaan dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way maasan tahay faraax oo nala socodsiinaysa xubintii maanta kale maxaa ka dhacay ugu dambeyntiina faransiisku waxa sheegeen inay soo rideen eh, markaa laba daroon oo ay sheegeen inay leeyihiin xubnaha xuutiyiinta ee eh, taageerada ka hela xukuumadda waddankaasi iran waxaa la aaminsan yahay in marka ay isticmaalayeen eh, markaa daroonkani dhanka iyo badda cas ayna doonayeen inay gudaha u galaan amaba ay gaadhaan inay weeraraan maraakiibta yuhuudda ee qeybo ka mid ah ee baddan isticmaala waxay sheegeen inay qabteen daroonkan ayna burburiyeen ayna sheegeen inay khatar u mareegayeen xulafada eh, faransiiska oo ay ula jeedaan eh, yahuudda waxaa la aaminsan yahay in xoutiyiinta yemen muddooyinkii lasoo dhaafay ay kordhiyeen eh, marka la eego weerarada ay ku bartilmaameysanayaan maraakiibta yahuudda iyo xubnaha taageera oo mareykankuba ay ka mid yihiin iyo faransiiska iyo reer galbeedka si guudba dagaalyahanada ka dagaalama wadanka yemen ee xuutiyiinta ay taageerto iiraan ayaa waxaa ay wacad ku mareen iyagu inay weerari doonaan mar weliba maraakiibta dagaal iyo sidoo kale doomaha ay aaminsan yihiin inay la shaqeeyaan reer galbeedka mareykanka iyo sidoo kale dhinacyada kale ee yuhuudda waxay shaaca ka qaadeen inay mar waliba weerari doonaan waxyaabaha loo wado dhanka israel haddii ay noqoto zaadka iyo sidoo kale waxyaalaha kale lagu taageerayo ee agabyada military ee maraakiibta reer galbeedku ay qaadaan ah waxaynu ka tegaynaa dhammaan kambaniyada inay la dhiilgareeyaan ama ay ganacsi dhex maro israel dekadaheeda iyo qeybo badan oo ka mid a ah waxyaabaha ay isdhaafsadaan ay horey ugu soo saareen war-saxaafadeed ay uga digeen eh, xubnahan oo ay sheegeen inaysan marnabo suuragal ahayn inay isticmaalaan eh, badda yeman iyagoo u adeegaya danaha reer galbeedka yuhuudda markana dhegeystayaal waxad ku dhawaataan xubintii kalaban kalamaanay waa idin la yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaane nimanyow amuuraha jira awaaba abiyuuse istarees xun bay igu fureen xalay aleelkii aniguna onlayn baan ahaa waase aamusaye goor ay aroor hore tahaan sii abdhaydsadee ama kaagu waa badan yihiiyo oohin bay isxigaye inta inay samaysana anaa ugu aqoon roone aniguna fartaan doono waa qori aqaanaaye ingiliisha soomaali baan wada idhaahdaaye ummaddaan iswada dooxataan kala ilaashaaye iminkaan ku oransaad tihiin ma ahna oo keeye animaal sidiisay noqdeen ama ugaartiiye aqliguu dhiliid yidhi dadkani waanad aragtaane mentaleejku waa gaaban yahay ama aqoontiiye ogaalkii wax maarayn lahaa waa ka eberkoode ebtelada intii hurinaysaa waa istubudiine anigaa abwaankooda ahe waan ehbinayaa afkii ay fahmaayaanba waan ku akrinayaaye intaad birri midkuu aarilaa aana ku dilayso adiguna of baad noqoniyo ehelki laayaaye isoob dhaha dagaalada ragyo waada jaranteene aqi ayimsoori bikaws ayka ammaanoo leeri maaynas ammaantoy war maxay idinku dhacay meedan maqal ahay ah maskaxda laga abaarubay war kalamaanay siyaasadu inay aanfa tahay aadmigana waasho aqligana wax yeellayso iyo weliba iimaanka ammaan buuba sii doonayaa eedda halkii galay war kalemaanay aniguna waxbaan eersadoon idin ogaysiine abwaannimadu heerkay tahaan la ashqaraaraaye afar heesa ruuxii unkaa maanta eel dhigaye inkastoo ifkaan weli jiraan odayo waaweyne arrad baa ku dhacay maansadoo gabay agoonowye ninkii gabar ardaa seexsadoo inaan u xoogowday aqoolxumo u gaariyo haddaan iima laga sheegin qaalmo ugub irmaan soocan iyo aarmi iyo qaaje mar inuu adduun u hoshadow amarku taagleeyo ida madax madow iyo markii aricad loo geeyo afka inuu la aadoo gacmaha yaab la amakaago waa dhaqan awowiyo abkow soo ahaan jiray abyankaa dhaxsada jeer haddii odayo loo doono ee banadartii laga yaho eexad laga dhowro gartukay ahaan iyo ninkii laga adkaa doono ilowshuu ma fiicnee haddaan kala aqoon waayo abwaannimada aan sheegtay baa igu ihaanaa war kalemaanaysada sano dhibkaan aragnay iyo ololka qiiqaayey iyadaanna geysanay ee helo weeyaan war kalemaanay arig iyo lood iyo geela dhalay ee helo weeyaane waxaa awrta loo eedayaa edabdarraan weeye aryaadhaha ma waadan maqlina hududkii ilduufe eedeeyey nabi saleeban soma odhan alaan ku maqnaaya yaamaan war kalamaaney eesandolanje eelseediya leedhay afartan sin kudhood walaagun haysina waa mayniinka ayasan aryadhaha war ma haysiina degaanka ceel dheere ee gobolka galgaduud ka tirsan laba wiiloo walaalaa oo mid macallin yahay midna dhakhtar yahay yaa lagu dilay kaaga darana wiilka dhakhtarkaa safarow ka yimid oo saacado koobanow jooga maamulka degaanka ceel dheere oo warramayna waxay dhaheen dhacdadaas aadka u fooshaxun waxaan ku tirinay qabsanaynaa al-shabaab ciidamada ammaankuna waa ku raad joogaan inay soo qabtaanna si degdegaaan ah u rajayhaynaa war bulshadan haddii dhakhaatiirta ee macallimiinta laga laayo sow indhaha lagama ridi maxaa soo baxaya wah warniyo hor ma leegne kii wal og dil kii la og dil ogaalka naftiis dil si walba lama ogaana war kalamaanay qaabkii ay u dhaqmaysay muddo kooxda khawaarij haddii aan ka qisoodo ama daaha ka qaado muslin qaalis ahay oon cidiqaan ku lahayn oon qadaf geysan xumaana in qudhiisa la gooyo keliya ilaahay u qumaanay wax kalooy qabataahe khawaarij ma jiraan dad ibliis u qafaalan oo awaamiirta ka qaataan ku qiyaasi karna axmedow hees hore loo qaadaan anna qaadi rabaa ummad yahay ummad yahay qabiilkiyo qaranimadu waa laba aan isqaadi karinoon weligood isqabahayn wareedhaha kalamaanay haddii heedaha la tiriyo lama koobi kare waxaanu dhihi lahaa allow ummaddeenna asqaad oo itaal ma hayaane ilkhayr low keen allow ammankaaga intaanan xiriir la sii abjamaynay adaanna ogaay allow qurba aadis ilwaad ma lehee dalkeenna udgaaya irsaaqad u yeel allow abtirkeennu ma eegis xume amraadulqabiilka urnooga jihey allow isirkeenna ammaan geliyoo dhammaan ibtilaadka dhacaaya ka ood allow aqligeennu iskiima talshee hankeenna albaaban irshaad u yabo allow ikhtilaafku ma aaya wacnee iyo laabta xumaan ka idlee allow ajasheennu intaysan imaan wax aan beerri eedno afkeenna ka dhowre war bislow anin wali intaaska darafaday ando'aysaneedhaha e allow diriir sokeeye olaaddooniimayne nagadamii olaadah amiindhahadadweynowar kalemaanay dilka iyo dhibaatada unkaliya in lagu mashquula maahan horumarka in la fiiriyo weeye galmudug magaalo xeebeedka hobyo shir weynaa lagu qabtay oo ganacsato iyo siyaasiyiin iyo qaybaha bulshadoo kala duwan ka soo qayb galeen waxaana looga hadlayey dhismaha dekada hobyo oo la bilaabayo iyo sidii loo maalgashan lahaa madaxweynaha galmudug qorqooro ka hadlana wuxuu yidhi dekadahobyo dhismaheeda muddo dheeraa lagu taamayey walse maanta waxaa sharaf iyo farxad iyo wanaag noo ah inaan noqono kuwa goobjooga ka ah himiladaas muddada soo jirtay markii la dhabaynayey wax alla wixii loo baahnaayoo lagu dhisi lahaa iyo farsamo yaqaanadii dhisi lahaana waa diyaar buu yidhi dhismaha dekadda hobyana waxay faa'iide u tahay laga bilaabo gobollada dhexe ilaa soomaaliya oo dhan ilaa wadamada geeska afrika baray jaladhoobada alla dhagaxa dhisma weeye ka dhuuntow dhibka diidow dhaxal kuma lihid warbow maxaa iska daalanaysaan galcad baaba xoogaa u jidhay maa kala soo degtaanin waar walla weynay takadii barbaree caalamiga ahayd baad doonaysaa inaad la tartantaan <laughs> reer galagala kasin hataa buru arogdeene eh. madishiidaaga dijyaansha aadamadoow iyonay lafta garan takada baraawan takhun diraasan isin war kalemaanay war ma haysaanoo soomaalidu ayaantaan horumar siyaasadeeday ku tillaabsanaysaae eh. ururada caalamiga ah iyo kuwa gobolka ururkana hogaamintooday la wareegaysaaye urur goboleedka igad waxaa madax ka noqday madaxweynihii hore hirshabeelle maxamed cabdi waare kollaytaba waan hubaayo maxamed cabdi waare fuusta daloosho in la dhaamiyo ku talin maayo war waare shidanaaba shidan miyuu ku celiyey aryaadhaha samigee cabduloo la yaaban horumarka la gaaray dadka diidan wuxuu yidhi how haddii laa qabto wax quurxoon kanqayliihayaaxow qaarsoon haddii laa qabto wax quurxoon kanqayliihayaaxow qaarsoon haysaanina magaalada ganacsiga ee buntland ee boosaaso ciidamo gadoodsan baa hadda kala xidhay waxayna ka cabanayaan baa layidhi mushaar la'aan war bashiirow ciidankaas mushaarjo kaambeenalkagalyaan maleeyey ku dayo buntland ku dayo sideey dowladdeedii tahay meeri jarneede waarilma adeerayaal wax walba ka hadashee gooja cadda maxaa laga yidhi warkalamaanay war ma haysaane waxaa la yidhi hub kiimika oo sunahoo halisa oo israa'iil wadatay baa xamaas la wareegeen wah awsha amerikan ahan dhiibey war isiis laga gartaa ushiisa lagu dila haa la yidhi hubka kii wax ku layn raba in lagu laayo waa waajib war israa'iil waa qirata hubkaa in laga qabsaday maraykankana saacadaha soo socdaa la filayaa inuu qira doono waar juukhaan khuunkhaana meel buu ka hanjabayay baa la <laughs> waa soo daahira dulme ma duugmaayo waa soo daahira yaleeri war kalamaanay waxaa la yidhi afjaaqda afjaaqda ilduufka afduufka ujeedliyi heeska humaagisi raaca hilowwu aroorka anfaaci kudoonka oraahku macaashka abwaaniska yeelka waxaa u astaana ablayna xurbeela ku raadi ammaanta waxaanada lahayne ogaal xumaroorka tixraac cerayraaca sugaan aslidiidka tusaaleaas qoodka sidii orgi qooqan habeenalalaadka waxaanad ahaanin amuura kulaaca saluug ablidiidka abuura kufaanka rag baa ku adeegta waxaanay ahayne ka daaya dhaayeelka sugaanta ku oogan xubintii kalamaan ad maqlayseen gudahaan waa nagita dhegeysaa barnaamijkii kulankood kala socoteen k ln gabagabada barnamijka waxaan kaga tegay heesuu ku fanaanka allaawar axmed cumar dhuule heystii baydhabo magaala naanta barnaamijka lamid ku gudbi doona kubekiyo kala jaray bogkiiso badi doonabano waan kula ballamina kubekiyo kala jaray bogkiiso badi doonabano adan kula ballamina duka kale u badan baytaba magaadahadalka qaada miyaad delinka daafa dhulka kale u badan baytaba magaada Thank you. وفرح عاشقة جلب إلي أحسن قيدي وعبرتي كدلاتي جدا بافناي وفرح عاشقة janno bilicsantayd wabartay ku kalaasri hadalka qaada miyaad eledkan dhaafta dulka kale u badan baydaba magaala riyadataadaada riyad beledka taabta dhulka kale u badan bay dabaa magaada Thank you. wada barwaaqo aan cabadku barano beeshii degman beryo kama wadulwada barwaaqo aan cabadku barano beeshii degmadka beryo kama hayaan beri hadalka qaata niyad deligtan dhaafta dhulka kale u badan baytaba ma gaarta beri hadalka qaata niyad deligtan dhaafta dhulka kale u badan baytaba ma gaarta Thank you. boqolkiiba iyadoo bidaha noocan igu beegay subaxilaahi baraare boqolkii sagaashan iyadoo bidha noocan igu beegay subax habeenka xayrtanaa deebkayga jiifo waan fogaynahay adnaye bushaa hadalka qaata miyad beeledka dhaafa